bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdulilah rb اlcaalamiin wslى اllah عlى mxamedi wعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawlii ama bacdu biidni rabbina tabaaraka watacaala waxaynu bilaabi doonaa silsiladii naxwaha ahayd ay noo socotay kitaabkii afraad waxay noo soo dhammaaday kitaabkii ajruumiga ahaa iyo nadmigiisii camriidii iyo kitaabkii mutamimat اlajruumiya marka waa kitaabkii afraad xagga naxwaha marka aynu eegno intaynu soo qaadanay tiradooda <clears throat> sheekha kitaabka nadmiyey ama qoray waxoogaa tarjamadiisa haddii wax yar aynu ka taabanno kunyadiisa waxaa la idhaahdaa sheekha abu muxamed baa la idhahdaa magiciisana waxaa la idhaahdaa alqasim ibnu cali ibnu muxamed ibnu cuhmaan albasri markaa kunyadiisu waa abu muxamed magiciisuna waa qasim bin cali binu muxamed binu cuhmaan albasri sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu ku dhashay magaalada la yidhaahdo mushaana oo basra ka sarraysa taariikhdu markii ay ahayd afar boqol lix iyo wuxuuna sheekhu raxima allahu uu ku geeriyooday magaalada basra sanaddu markii ay ahayd shan boqol lix markaa meelaha toddobaatan jir ayaa uu ahaa sheekhu sheekhu wuxuu caam ku yahay xariiri baa la idhahdaa waxaana loo nisbeeyaa kaana yacmalu bilxariir wuxuu ka shaqayn jiray xariirta ayaa uu iibin jiray oo uu gedi jiray sida aawadeed ayaa loogu nisbeeyey sheekhu sheekh iska taajira ayaa u ahaa markaa wuxuu lahaa bay dhahdaan culimadu tamaaniyata cashara alfa nakla intaasi ayawla sideed iyo toban kun oo geetimireed inagu ma naqaano ma beerane waxa weeyaan ayaa sheekhu ulahaa sheekha mualafaadda u qoray waxaa ka mid ah kitaabkan in hor yaalla ee la yidhaahdo mulxat licraab waxaa kaloo ka mid a ah sharaxa kitaabka mulxaha oo isagu uu leeyahay waagii horena xeradu ay odhan jireen sharxu shaykh baa la odhan jiray sharxu shaykh haddii aad maqashid waa isaga qoray baa sharaxay sheekha kitaabka iskale laftiisa xariiri ayaa ayaa waxa weeyaan sharaxaasina leh kutubtiisa waxaa ka mid a ah kitaabka kitaabka la dhaahdo almaqaamaat alxariiri waa kitaab adab oo waxa weeyaan aad iyo aada u muhiim ah qofka weliba daalibka ana muhiim ay tahay inuu akhristo wax badan oo luqaa ayaa u ka faa'iideeyaa waa kii zamkhshari odhan jiray uqsimu biاllahi waaayatihi wamashcari اlxaji wamiiqaatihi ina alxariiriya xariyun bian tuktaba bitibri maqaamaatuhu ilaahay iyo aayadihiisa iyo mashcarka xajka iyo miiqaadkiisa ayaan ku dhaaranayaaye xariiri waxa uu mudan yahay buu yidhi in lagu qoro maqaamaadkiisa waxa weeyaan biyo dahaba in lagu qoro ya ayaa waxa weeyaan mudan yahay buu waxaa ka mid a ah kutubta sheekhu qoray durat lkhawaas fi awhaami lkhawaas kitaabkaasina isaga ayaa iskale boqol dhowr iyo labaatan masalo ayaa uu ku sheegaya dhalashadiisi waan tilmaanay dhimashadiisina waan sheegnay sheekhu xagga mandar ahaan iyo xagga aragtida waxa uu habeelaan sheekh aad aan u qurux badnayn ayaa uu ahaa kaana damiiman qabiixa almandar kadibna waxa u yimiday nin ayaa u yimiday hariib ah oo soo ziyaartay doonayana inuu wax ka qaato kadib markii uu arkay shakligiisii iyo qaabkiisii iyo hanaankiisii waxa weeyaan dib buu uga noqday xariiri waa fahmay ninkii kadibna wuxuu ka dalbay inuu wax u yeedhiyo ninkii u yimiday kadibna wuxuu u yeedhiyey oo uu qoray maa anta awala saarin qarahu qamarun waraa'idin acjabathu khudratu dimani fakhtar linafsika gayrii inanii rajulun mithlu lmucaydiyi fasmac bii walaa tarani Ah, wuxuu yidhi adigu ma ihid mid soo guureeya kii ugu horreeyey kaasi oo u dago dayax mana ihid buu yidhi nin sahan ah kii ugu horreeyey oo ayaab geliso khudratu dimani meelaha jamadada ah cagaarkooga fakhtar linafsika hayrii inani buu yidhi waar naftaada waxaad u doorataa buu yidhi cid kale ya cid kale sheekh ka dhiga buu yidhi waayo wuu tacliiliyo wuxuu yidhi inanii rajulun anuu nin baan ahay buu yidhi mitlulmucaydiy mucaydi oo kalea fasmac bi walaa tarani wuxuuniga maqalo aniga hay arkin bu yidhi markaa wuxuu ahaa nin carabtii horea nin gaaban buu ahaayo waxa weeyaan aan qurux badnayn gabadh ayay dhexdooda sheeko u dhexaysay kadibna dee tawaasulkan unbay ka wada xidhiidri jireen oo gabayiyo wax laisku diri jiray kadibna maalin maalmaha kamid a ah ayay kusoo baxday isaga oo geel iska waraabsanaya oo waxa weeyaan dee iska xaydxaytay kadibna kolkaasay ku tiri ar ahayd walkaa nin fiiro dheer buu ahayo caqli badano wuxuu ku yidhi tasmacu bilmucaydi khayru min an taraa mucaydi inaad maqashid baa kaaga khayr badan inaad aragtid marka anu saasaan ahay buu leeyahay waxa weeyaan hay arkina wuxuun igama qalo dee wax iga qaado caalimna sheekhu raxima allahu tacaala waxa weeye waa ahaa dee kolley taarikhdiisii ayaa ay ahayd shuruuxda kitaabkuu leeyahay sharxu shaykh baa kamid a ah oo kaa aan tilmaanay waxaa kaloo kamid ah kashfu niqaab waxaa iskale sheekii faakihiga ahaa kashfu niqaab can mukhadaraati mulxat اlicraab faakihiga ayaa iskale marka kutub fara badan buu sharxay ilaa ajrumiga waa ku leeyahay ilaa mutamimada waa ku leeyahay waxaa ka mid ah sharaxa la ihahdo tuxfat laxbaab waxaa iskale maxamed ibnu camar albaxraq sheekh xadrami ayuu ah sheekhaas iskale waxaa kaloo kamid a ah kitaabkan inoor yaala waa nuzhat اlalbaab wa bushrat اlaxbaab fii faki waxalli macaani wamabani mulxati icraab magaciisaad la dhacasaaba soo ma waa kitaab aad iyo aada u muhiim ah oo qofka aalibkiihi aanu ka maarmaahayn iskale maxamed amiin ibni cabdillaahi ibni yuusuf ayaa iskale sharax labaadna waa ku leeyahay sheekhuyo kitaabkan kashfu niqaabkaa laftiisa ayuu sharax sii saaray rafcu xijaab baa la dhahaa laba mujaladood buu ku madbuucaysan yahay markaa waa la helaa waa kitaab aad iyo aad u faa'iido badan marka in sha allahu tacala kaa inu hor yaallay nushat lalbaab wbushrat laxbaab fi faki waxalli mabaani wa macaani milxat licraab ayuuman insha allahu tacala wuxuu ilaahay nooga qoro wax ka tir tilmaami doonaa ehm, kolley sheekha taariikhdiisa inahaasi ayaan kaga gaabsanayna kelmadda mulxat licraab mulxa waa kelimatu malixa weeyi oo waa mulxat licraab icraabta macaankeegii weeyaan waayo icraabtii dhandhamaysa macneegu erya wey raabti dhanamiisa macaanid kolley ardayda ayaa dalbaday in iyaga laftoodu gabayga ay ku dhawaaqaan marka insha allah balca waan isla dayi doonaa kolley baxar ahaan wuxuu ku baxaya waa baxarkii loohan jir baxrurajas marka kitaabku sheekhu wuxuuba ku qoray ba la in bayn almaqrib walcishaa intii udhexaysa bintuleyla loo yaqaana bintuleyla waa inantii habeenka dhalatay sababta oo ah, ah gabadhiisii ayaa inan ay u dhashay ayay kaga tagtay oy ku tiri siimaa weeli ama islaantaasi looha soo maalato ama hawl kale ha qabate kadibna tiyare iyadoo isagoo maaweelinaya xariiri ayay ku dhalatay bahe kitaab naxwa inuu nadmiyo kadibna intii bayna almaqrib walcishaa ayuu kusii dhameeyeyba saddex boqol sideed iyo toddobaatan bayd weeyaan intiibuu ku bintu leila u yaqaanaa bintu leila ayaa ay yaqaana marka kitaabkani kitaab qiimo yar ma aha kutubta naxwa marka la baarka saruu ka taagan yaha sababta oo ah, ah kutubta gabayga ah ee alfiyaasha ah oo dhan ba isagaa ka horreyey kitaab alfiya oo naxwo laga qoro waxa u horreeyey ibnu mucdi ibnu mucdina waxa ku xigay ibnu malik ibnu malik waa ka idhaahdaa taktadi ridan bigayri sakdin faaiqatan alfiyata ibnu mucdi bu idhahdaa mawta markaa ibnu mucdi baa ka horreeyey ibn maaligna waa ku xigay ibnu maaligna waxa kusii xigay suyuudi isna wuxuu odhanayaa faaiqatan alfiyata suyu alfiyata ibnu malikib isna idhahda suyuudi suyuudina waxaa kasii dambeeyey ajhuuri isna wuxuu yidhahdaa faaiqatan alfiyata suyuuti waxaasoo kutubi alfiyaala ee sheekhba kaalow kasii fadalayo kitaabkiisa sheekhanaa ka horreeyey kitaabkan inoo hor yaalla ayaa ka horrey marka kitaab yar maahe waxaa muhiim ah waxa weeyaan in loo soo jeedsado marley laqmada waa la isweydiin doonaa insha allah waxaynu nidhaahnana wax ilahay naga waafajiyo waa la isweydiin doonaa ciddii xifdigi kartana insha allahu tacaala waa la subcin doonaa markaa yaryarays male waa ina xidxito insha allah waa baxrurajis aqulu min bacdi iftitaaxi lqawli bxamdi di طawli shadid اlxawli وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم ismac hudiita ruushda maa aquulu wafhamhu fahma man lahu macquulu xadulkalaami ma afaada almustamic naxwu sacaa zaydun wacamrun mutabic ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى بسم الله الرحمن الرحيم sheekhu waxa uu ku bilaabay basmalada iyo bisinka ayaa uu ku bilaabay kadib waxa uu yihi aqulu min bacdi iftitaaxi lqawli bixamdi di tawli shadiidi lxawli kolley wax muqadime ah u samayn mayno waayo waxaad u raajici kartaan kutubtii hore insha allah wixii muqadimada naxwaha ku saabsaneed wuxuu yidhi sheekhu aqulu waxa aan leeyahay min bacdi iftitaaxi lqawli min bacdi iftitaaxi furfurashadayda kadib alqawla hadalka aan ku furfurtay bixamdi ditawli ay bixamdi mahadinta allah aan ku furfurtay allihii ditawli waasicinta u ahaa allihii shadid ilxawli awoodiisu ay adkayd wa bacdahu wuxuu degi doonaa maquulu qowlku yaa saailii ilaa kitaabka akhirkiisa sheekhu waxa uu yidhi waxa aan leeyahay hadalka ku furfurashadiisa kadib aan ku furfurtay allah subxaanahu wa tacaala mahadintiisa allaha tawlka iyo incaamka iyo tafdiilka u saaxiibka ee weliba awoodiisu ay daran tahay ee aada adag tahay ya saaili halkaasu maqul qowlku degi doonaa icraab ahaana insha allahu tacaala jumal ahaan ayaynu u baraarujin doonaa kolley kelmadda aqulu a waad garanaysaa waa iska ficil mudaaric faacilkiisina waad la socotaana waa ana min bacdi iftitaaxi lqawli mintu waa xarfujar bacd iftitaaxna waa bacdi waa mudaaf iftitaaxna waa mudaaf iley iftitaax lqowl waa wixii loo yaqaanay ee hore aynu ku baranay ahaa waa min baabi idaafati lmasteri ilaa mafcuuli master la idaafeeyo mafcuulkiisii loo idaafeeyey maxaa meesha ka maqan faacilkii baa meesha ka maqan marka waan soo qadarana faacilka marka aan laqmaynano bixamdi hiawli jaariya majruurka xamdi ah waxaynu ku tacalujinaynaa alqawl ayaynu ku tacalujinaynaa hiawli waxaynu ka sifaynaynaa mudaafu ilayhiga ka go-an xamdi shadiid isna waa sifo noqonaya marka wuxuu yidhi aquulu waxa aan leeyahay anigu min badi iftitaaxi alqawli ay min bacdi iftitaaxi furfurashadayda kadib alqawla hadalka an ku furfurtay bixamd illaahi mahadinta allah aan ku furfurtay allihidii tawli waasicinta iyo incaamka u saaxiibka ahaa allihii shadiid lxawli awoodiisu ay adkayd alxamdu culimadu marka ay bilaabayaan kutubta afar shay inay sheegaan way isku waajibiyaan afar shay inay sheegaanna sunno ahaan ayay u tilmaamaan inay sheegaan basmalada waa ay waajibiyaan xamdalada inay sheegaanna waa ay waajibiyaan wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah in ay sheegaanoo way waajibiyaan kii afraadna waxaan filayaa inuu ahaa lafdu amaa bacdu afartaa shay waajib bay iskaga dhigaan waa waajib sanaa'iya afar shayna ina sunna ahaan bay u sheegaan waxaa ka mid a tasmiyatu nafsihi naftiisa inuu magacaabo tasmiyatu lkitaab kitaabka magaciisa inuu sheego iyo shahaadateynka inuu la yimaado iyo waxa loo yaqaano baraacatu listihlaal inuu sheego markaa sideeddaa shay ayay ka warramaan markaa basmaladii waa tilmaamay xamdigina waa kan marka xamdiga tacaariifta lagu fasiro waxa ugu muhiimsan tacriifka shaykhulislam ibnu taymiya waa wasfi lmaxmuudi bilkamaali maxa almaxabati watacdiim wa maxmuudka la mahadinayo in lagu sifeeyo yani kamaal iyo dhammaystiran maca almaxabati watacdiim iyada oo la jecel yahay lana weyneynayo marka haddii kamaal lagu tilmaamo maxaba iyo tacdiim ayna wehelin madxuunba iska noqonaysaa lakin xamdi xillimay noqonaysaa waa marka maxmuudka la mahadinayo kamaal lagu sifeeyo weliba maca almaxabati wa tacdiim iyadoo ay weheliso weynayn iyo waxa weeyaan jacayl xamdigu arkaan buu iska leeyahay xaamid iyo maxmuud iyo maxmuudu bihi iyo maxmuudu calayhi iyo siiqa xaamid waa kii wax mahadinaya waa ismu facil soo ma maxmuud waa la mahadiye maxmuudu bihi waa nimcadan aad ku mahadinaysid maxmuudu calayhina nimcada aad ku mahadinaysid aharka iyo raadka ka dhashaa la dhahdaa siiqaduna de waa dhawaq inaad ku dhawaaqi sideeda alxamdulilahi leedahay kollay fiqigaad ku aragta meelo ta badan in badan way nagu soo noqnoqotay isaga laftiisa qaybaa loo qaybiya ilaa afar baa loo qaybiya faa'iidadiisu maxay noqonaysaa xamdiga faa'iidadiisu waxay ku tilmaamaan culimadu qayd lmawjuudi wa sayd lmafquud shayga aad haysatid ee kuu jooga wuu kuu dabraya mafquudka aad laadahay ee aanad hayninna waad kusoo ugaarhsanaysaa isaga ayaa kuusoo ugaadhinaya waa faaidada xamdiga ay leedahay kollay waa iska faa'iide jaanibiyaa dee naxwaan kuma tacaluqayso wuxuu yidhi sheekhu aquulu waxa aan leeyahay buu yidhi min bacdi iftitaaxi furfurashadayda kadib waxa aan leeyahay alqowla hadalka aan ku furfurtay bixamdillaahi mahadinta allah aan ku furfurtay allahadi tawli incaamka iyo waasicinta u saaxiibka kelimatu tawl alincaam waa loo isticmaalaa altafdiilna waa loo isticmaalaa allaha shadiid lxawli awoodiisa iyo quwadiisu ay adag tahay shadiid waa min baabi idaafati lwasfi ila lmawsuuf bay dhan min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha bay dhadaan oo wuxuu ahaan lahaa macnuhu bixamdidi tawli walxawli ashadiid buu noqon laha wa bacdahu faafdal salaami cala nabiyi sayidi lanaami kolle carabkaan fudaydinana wa bacdahu ay wa bacda alxamdi mahadinta allah aan mahadiyey dabadeed faafdalu salaami ay fa aquulu waxa aan leeyahay afdalu salaami badbaadata ugu fadliga badani cala nabiyi kaainun cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaato sayidil anaami makhluuqa sayidkooda ah wa aalihi ay wa aali nabiyi nebiga atbaacdiisa korkooda ha ahaato aalkii aladhaari wada daahirka ahaa aalkii khayri aalin aal ugu khayrka badnaa fafham fahm kalaamii hadalkayga fahm wastamic dhegayso oo dhegta u raarici maqaalii ay maquulii hadalka aan ku leeyahayna dhegta u raaric buu ku leeyahay wa bacdu wawda ku jirtaa waa naa'ibatun can amaadii shardiyada ahayd amaadaasina waxay naaib ka sii hay dee mahmaadii iyo ficlu shardigii oo go jumlada dambana fada waad iga garanaya dee noqoto fa lagu daweya waad la socotaabay la tahy markaa waa la nisbiyey sababta oo ah dee mudaaf ilayhigeygii baa jooga wa bacdahu soo maaragtid waka fa afdal salaami halkaa culimadu waxay leeyihiin waxa go-an qowl go-an ayay jumladaa ismiyadii unoqonaysaa maquulu qowl unoqonaysaa markaa fa afdal waa mubtade salaamna waa mudaaf ilayhi cala nabiyi jaar iyo majruurkaasaa ah khabarkii sayid alanaami bedel ka dhig ama cadfu bayaan labadaba kuu banaan wa aalihi nebiga ku cadaf aladhaari waa nacti koobaad khayri aalina waa nacti labaad fafam kalaami jumladaa ficliyadaa waad garanaysaa waa maxay waa ficil amar iyo faacilkiisii iyo mafcuulkiisii wastamic maqaalina ku cadaf iyadna waa ficil amar iyo faacilkiisii iyo mafcuulkiisii maqaalina waa master miimiye e waxaa loo jeedaa maquul ba hadda loo jeeda saa waynaad u fahanti wuxuu yidhi wa bacdahu ay wa bacda alxamdi ma hadda allah aan mahadiyay dabadeed fa aquulu waxa aan leeyahay afdalu salaami badbaadata u fadliga badan lihi kaa'inun cala anabiyi nebiga dushiisa ha ahaato nebigii sayidi lanaami makhluuqa sayidka u ahaa boqorka wa aalihi ay wa aali nabiyi nebiga atbaacdiisii raacdayna salaamtaasi dushooda ha ahaato lafdul aal haddii atbaac ay ka dambayso waxaa loo jeeda aqaaribtiisii mu'miniin tahay iska fahma haddee laakiin aal ayna atbaaci ka dambaynin waxaa loo jeeda maxay cidii rasuulka raaday ama aalkiisii da muminiinta ha ha ahaadaan ama ha ahaadaan ciddii isaga rumaysee raacdeen walow aalkiisi yana ahaanbe atbaacdiba kolkaa kudhacaysa marka kelimatu aal waxaad eegaysaan waxa ka dambeeya hadday atbaac la socoto waa aqaaribtiisii muminiinta da raacday haddii kalena atbaacdiisii bay noqonaysaa waa in saa ufahamti aalkii al adhaari wada dahirnaa aalkii dahirnaa ka dahirnaa arjaasta taxisiga iyo tamacnawiga intaba Eh, khayri aalin aal ugu khayr badnaa aal cid raacdana ugu khayr badnaa waayo ka ay raaceen oo nebi moxamed a ayaa ah afdal lanbiyaai wlmursaliin iyagina maxay noqdeen aal kuwa ugu khayr badan fafham kalaami waanadii sheekhu waanooyin badan buu dhigaa wuxuu guri kolkiiba waanu kuu keeno sheekho wuxuu guri fafham kalaami ha iska soconu dhegta ha raaricinune fafham kalaami horta hadalka aan ku leeyahay fahm wastamic maqaali ay wastamic eh, maquuli qowlka aan ku leeyahayna he u raarici marka culimadu waxay leeyihiin maqaalkaasi waa master mi bimacna qowl baa loo jeeda oo maquul ah kalaamkan adinka waxaa kusugan taqdiim iyo takhir taqdiim iyo takhir waayo taqdiim listimaac cala alfahm taasaa kusugan waayo fahamku waxa uu yimaadaa marka la dhegaystade markaad shaygii dhegaysatid ayuu fahamku yimaadaa soo ma maxaana horeeya fa fahm kalaami bu ot kalaamka iyo fahm bu wastami maqaali markaa waxaa ficnaan la inu fastamci maqaali wa fahm kalaami soo ma markaa taqdiimka iyo takhirkaasi ayaa ku jira wabacdahu ay wabacda alxamdi faaqul waxa aan leeyahay afdal salaami salaamta u fadliga badani kaainun ha ahaato cala nabiyi nabiga dushiisa sayidil anaami makhluuqa sayidkooda ah wa aalihi ay wa aali nabiyi nabiga aalkiisana ha ahaato aalkii aladhaari wada dahirnaa aalkii khayri aalin aal ugu khayr badnaa fafham faham kalaamiya hadalkayga faham wastamic raarici oo dhegta u dhig maqaalii ay maquuli qowlka iyo hadalka aan ku leeyahay markaa fahamkana waxaa la dhahdaa waa idraaku idraaku madmun idraaku madmunihi mantuqan wa mafhuman kalaamkan lagu hadlayaa waxa madmuunka u ah ee koobsaday in la fahmo manduuq ahaan iyo mafhuum ahaanba fahmikaasa la dhada in badanna way noqon doontaa insha allah marka waxoogaa iska faa'iida jaanibiye ah annabiyi asluhu nabiwun buu ahaa asalkiisu asluhu nabiwun buu kadibna qaacidada ayaa timid waa inaad xifdidid ida jtamacat ilwaagu walyaau wa sabaqa axaduhumaa bisukuuni qulibat ilwaagu yaaan wa udgimat ilyaau fi lyaai haddii ay kulmaan ida jtamacat ilwaagu walyaa wow iyo ya haddii ay kulmaan nabiyun hadda may kulmeen haadhade wa sabaqa axaduhumaa bisukuun labada midkoodna sukuun uu hormaro u dheereeyo ma jirtaa mise ma jirto way jirtaa soo haye qulibat ilwaawi yaan wawda yaa u bedel nabiyun bay noqotay soo ma waudqimat ilyaau fi lya yaadana yaada dhex geli maxay noqotay nabiyun de hadda calaa un baa gasha maxay noqonaysaa cala nabiyi haddaad xifdido qaacidadaasi in badan bay ku anfacaysaa sayidi baa lamid iyadna sayidi waa maxay asluhu saywidun soo ma saywid bu soo ma maxaa la yidhi ida ijtamacat ilwaaw walyaa wa sabaqa axaduma bisukun ulimat ilwaawu yaan waudqimat ilyaau fi lya wawgun yaa u bedel aye maxayn isku dhex idqaan labada yaana sayid mayna basiidayn waa basiid wa aalihi lafdiga alaal sarfigana waynu ku baraarujinay inkastoo hal cashir keliya ka qaadanay fiihi madhabaan laba madhab baa ku jira madhab lkufiyiin wa madhab lbasriyiin madhabka kufiyiinta oo uu hormuud ka yahay sheekhii la odhan jiray kisaa-i saxiix waxay leeyihiin isagu wuxuu leeyahay asalkiisu waa awal awal weeyaan bay awal buu ahaa asalkiisa kadibna qaacidin baa dhacday qaacidadii sarfigeeda iska fududay maxay ahayd taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu faqulibat cilatu alif fasaara al mayna basidayn waxaa jooga nimankii basriyiinta oo uu hogaaminaya ayo sibawey sibawey baa hogaaminaya isna muxuu yidhi ahlun buu asalku a taasayna udhowda ahlun buu asalku a haye ahlun iyada oo ah faqulibat ilhaau hamza hamzadii ha u bedel hadii hamze u bedel maxay noqotay al laba hamza kulmay laba hamza kulmay luqa alcarabiya ma jirto ma maxaa la samaynaya marka waxaa la samaynayaa kollay tajwiidkaa lagu bartaa madkii madul bedelka loodhan jira soo garan maysaan hamsadan dambe hamsadaa hore xarakada ay xarakaysan tahay wax u jinsi ah ayaa loo bedelaya hamsadan hamsadaa hore xarakada saaran wax u jinsi xaragada saaran waa maxay waa fatxa fatxa maxaa u jinsiya ya alif de fatxa alif soo maade soo saa ma alif ubedel marka maxay noqotay de aal mayna iska noqon waa basiid khayri aalin lafteeda sarfi waynu ku baraarujine iyada ma badnee asluhu akhyar akhyar bua kadibna isaga waxba badani kuma jira waxaa la odhanaya un he taxaraka xarfu lcila wa cindahu saxiixun sakin falaa yaqwa xarfu lcilati alxaraka fa nuqilat xarakatu xarf اcila e ilى صaxiixi sakin qabla saakinkan hore loo raraya maxay noqotay marka haday xarakadii saaranta soo ma wasaqadat اlhamzatu istighnaan canha hamzadiina waa laga kaafto ama wa iska dhacdayba maxay noqotay khayr bay noqotay marka waa qawaacid weeyaan insha allahu taala sarfigana waan ku gaari doonaa waa iska fawaaid weeyi wuxuu yidhi sheekhu ya saaili can اlkalaami اlmuntadim xaddan wa nawcan wa ilaa kam yanqasim waa kan maquulu qowlkii ya saaili baan leeyahay ya saaili kay weydiinayo can ilkalaami kalaamkii kay weydiinayow kalaamkii almuntadimi taxmayey xaddan tacriif ahaan ka ii weydiinayow wa nawcan nooc ahaan ka ii weydiinayow wa ilaa kam iyo imisa ayuu yanqasimu u qaybsamaa ay huwa noocu kay weydiinayow ismac maqal saa'ilyahow hudiita ilaahay ilankiiha lagugu hanooniyo ar rushda ay ila rushdi hanoonka iyo sawaabka ha lagugu hanooniye maa ay ahiladii ka maqal aquulu aan leeyahay anigu hu maaga wafham fahm adigu hu maquulka fahm ama hu maaga fahm fahma man fahma ladii kii fahamkiisa oo kale fahm lahu ay istaqara lahu aw habata lahu manka uu u sugnaaday macquulun ay caqlun caqli yaa saaili yaadaas waa xarfimida soo ma saailin waa maquul qowl bay noqonaysaa maquul qowl iska mafcuul bihi wey ya marka kitaabka o dhanba muxuu noqonaya wi intaa ka dambeey de waa maquul qowlkii soo ma markaa lafdi ahaan baa loo jeedaa macna ahaan maa de waa lafdi ahaan wey macna ahaan maaha waa inay saa ufahamtaan can ilkalaami jaari majruurka saa'il ku tacaluji limaada waa ismi faacil weeye oo saala hulaahiya ayuu ka yimiday muntadimna waa sifo kalaamkuu leeyahay xaddan waa tamyiis weeyi wanawcana xaddan buu ku cadfan yahay wailaa kam jaari majruurka yanqasimida ku taxaluji yanqasimu faacilkeegina waa huwa nooca u noqonaya idinkaa icraaban doona ismac jumladaa soo ma aragtid waxaa la odhan waa maxay waa jumla dalabiyaa horta oo waa ficl amar hase yeeshee waaqicatu fii jawaabi nida yaa saa'ilihiisa u munaadama jawaabkiisii weeyaan jawaab nida wax la dhaaba jireen ka jawaabkiisii taa weeyaan hudiita rushda jumladaasi waa jumla ducaaiya ayaa la dhaahdaa waana muctaridatun bayna alficli wa mafcuuli ficilki iyo mafcuulkiisa soo kala dhex gashay ismac mafcuulkiisi me maada weeyaan soo ma markaa jumladan ducaayadii halkaasay soo kala dhex gashay haye arushda arushda waxaa lagu nasbiyey kitaabka mutamimada aakhirkiisa kolkaynu maraynaynu marnee wixii loo yaqaanay maxay nasculkhaafid ah, ila rushdi bay ahayd oo ilaadii maadani markaa waa maxay waa mawsuula soo ma ama nakiro mawsuufo ka dhigo waa mafcuulkii ayo isma isma mafcuulkeedii weeyaan isma mafcuulkeedii koobaad weeyaan waayo samci waxay u gudubtaa hal mafcuul biitifaaqi nuxaad xilima marka ay gasho maa yusmac wax la maqlayo de so taasi basiid baad ma ku qaadan haye aquulu jumladaasi aqulu faacilkiisi waa ana haye aaidki wuu xadfan yahay waa wuxuu noqonayaa maaga waa silatmusul maxal laha min acraab mid adaba fahma aquluhu damiir baynu soo qadarna caaidkiwaynu soo qadarna soo ma caaidkaa aan soo qadarayna ee jumlada silada ku dhex jiraa u fiirsada jumlada silada ku dhex jiraa haddii uu u noqdo mawsuulka waxaa la idhahdaa jumlatun ama waxaa la dhahdaa silatun jarat calaa saaxibiha baa la dhahda waa silatun jarat calaa saaxibiha waa silo ku tacbiir kale silatun jarat calaa man lahuna oo la dhada haddii laakiin ka noqonaya jumlada silada aanu u noqon ismigii mawsuul ee meel kale uu noqdo waxaa la dhahdaa silatun jarat calaa hayri saaxibiha baa la dhada waana saa ama silatun jarat calaa hayri man lahuna oo la dhada waa basiid maa meelo badan bay noogu iman doontaa saa loo jeedaa macquulkaasi wuxuu kamid yahay masaadirta ku timaada zinat mafcuul sida maftuun fitnaha loo jeeda maysuur yusri baa loo jeeda macquul caqli baa loo jeeda caqli ayaa loo jeeda marka u kuwaniya wuxuu kuleeyahy war iska soconuune waxaad u fahantaa sidii qof caqli loo caqligiisu soo jeedo wax iiga qaada buu kuleeyahay ya sawaana dhex ma aragtaan wuxuu yidhi sheekhu yaa saa'ili baan leeyahay ka iweydiinayow canil kalaami kalaamkii ka iweydiinaya kalaamkii almuntadi almuntadimi taxmayey xaddan tacriif ahaan ka i weydiinaya wa nawcan nooc ahaan ka i weydiinaya wa ilaa kam iyo imisa ayuu yanqasimu u qaybsamaa huwa noocu ka i weydiinayo ismac maqal hudiita ha lagu hanooniyo alrushda ay ila rushdi hanoonka iyo sawaabka ha lagugu hanooniye ma ay agiladii ka maqal aquulu aan leeyahay anigu hu maaga wafham faham adigu hu maaga fahan fahma man waa mafcuul mutlaq fahma man ay fahma aladii kii fahamkiisa oo kale fahan lahu waa khabar soo taqadumay macquulna waa mubtada muahar inuu macquul mubtada noqdana waxa u cunansiiyey khabarkii baa noqday jaariy noqday shibhu ljumla soona taqadumid oo kasoo horeya soo ma lahu ay habata lahu manka uu sugnaaday macquulun ay caqlun caqli uu sugnaaday intaas waa iska muqadamo baabulkalaami baabkalaami markaa baabkaasi eraatiisa ilaa toddoba wej ku banaan qowlka ugu fudud haddii aynu marno waa khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu he haadaa baabulkalaami haadaa kani baabulkalaami kalaamka baabkiisii weeyi wuxuu yidhi sheekhu xadulkalaami maa afaada lmustamic naxu sacaa zaydun wacamrun mutabic xadulkalaami kalaamka tacriifkiisu maa lafdi weeyi lafdiga oo afaada faa'iideeyey ay huwa maagu almustamica dhegaystaha shay'a shay u faa'iideey wadalika tusaale naxu sacaa waxa sacyiyey zaydun zayd ayaa socday ama wuxuu la yimid sacyigii bayna safa walmarwa wa camrun camarna mutabicun mid raacay weeyi lahu ay lizaydin zayd mid raacay weeyi camarna uu raacu ku leeyahy markaa eeg su-aashii ugu horreysay ee ahayd yaa sa'ili can ilkalaami lmuntadim xaddan jawaabay muxuu ku yidhi xadulkalaami ma afaada almustamic sidii nin weyn buu sheekhu u hadlo intaasuu kugu duudubayba kalaam waa maxay ma afaada almustamic uu guliba beytkaa wuxuu kaga warramay laba arrimood keliya labada arrimood waa maxay tacriifulkalaam kalaamka tacriifkiisii laba waxa uu ku sheegay aqsaamu ljumla jumladu qaybaha ay leedahay jumla fi luqa alcarabiya intaa u qaybsanto kalaamka tacriifkiisa horeynu u wada naqaanay ma maay kalaam maxaa la dhahdaa ya kalaamka xagga luqada maxaa la ohan jiray nudqun mufhimun isilaaxaana maxaa la odhan jiray ma jtamacat fiihi arbacatu quyuud waa culimo waa ajrumiyaada la socdaya hadda kadib idinkaa su-aala ka jawaabi doona haye kownuhu lafdan kownuhu murakaban wa kownuhu mufiidan wa kownuhu bilwad so inta meen intii mooyaan sheekh waa adag maade intii haddaba halkan aynu ka soo saari dhamaad la socotaan horta midna fahma oo lafdiga kalaami waa musallah adabkaynu ku baran doonaa insha allah kitaab musallah o qutr buu leeyaha jira o iska kooban mari doonaa insha allah waxaa banaan ki in la ku in la ka in la waxaanad xitaa ka akriyi kartaan kitaabkan ashwaamiga ashwaamiga laftiis waad ka akhriyi kartaa kilaam iyo kulaam iyo kalaamba u jira kilaam haddii la dhaa kaafka la kasriyo waa aljaraxat lmulima kitaabka laftiisaad ka akhriyi kartaan ashwaamiga u noqdo waa dhaawaca waa xanuujiya la dhada kulaam haddii la dhaana waa alardu sacba waa dhulka adag marka maxaynu usoconnaa inagu kalaam bifatxilkaafi kaasaynu usoconnaa maadaasi waxay ku dhacasaa lafdi saynuga soo saaranaba sida maadu maxay ku dhacaysaa lafdi bay ku dhacaysaa lafdigna tacriifkiisu muxuu ahaa idinkaa la idinka fadhiyaay sawtun yashtamilu calaa bacdi alxuruuf alhijaayiya waa sawt iyo dhawaq shamlinaya xuruuftii xuruufulhijaayiga wax ka mid a hadduu dhawaq noqon waayo dee ma hayno lafdi ma hayno saxiix wala la maxaa ku bixi jiray ixtiraasaadkeyga shan shay maxay ahaayeen alkitaaba walishaara walcuqad wanusab walisaan lxaal shantaasaa ku bixi jiray shantaa mid kasta waxbaad ku fahmaysaa laakin dee ma sawd ma jir ma dhawaaqin tusaale war message baa laguu soo diray mobilekii baad eegto waad akrido waad fahamtay waxaa soo dir baa lagula haba tusaale wixii baad dirtay ma fahamtay mise maad fahmin waad fahamta o adigan direba haye ma lagula hadlay maya kalaam luga alcarabiya maa loo yaqaanaa ka meel looma yaqaano markaa shantaaba halkaasay ku baxaana iska ilaaliya waa ixtiraazaadka afaada lmustamicana waxaynu haynaa maxaynu haynaa mufiidkii baynu haynaa de mufiidkuna muxuu ahaan jiray ma afaada faa'idatan taama yaxsunu sukuutu calayha sointaa man waa waxa faa'ido dhamaystiran faa'ideeya weliba in laga dul aamusaana ay wanaagsanaanayso waa bilowgii hore weliba xagga dambe insha allah is gaari doona haye murakabkii awe murakabkii qaacidaad keenaysaa qaacidadaas waa maxay laysa lanaa mufiidun hayru lmurakabi qaacidadaa ku dheg laysa lanaa mufiidun hayru lmurakabi maba lihin bu ihi mufiid wax wax faa'iideeya oo aan murakabahayn shaygu haddii uu mufiid yahayba kullu mufiidin yastalzamu lmurakaba mufiid kasta wuxuu laazimsadaa he murakabna isagaa laasimsanay ar ma ka fahan mayna basidayn haye u soco a wayaan wadcigiina me wadciguna muxuu ahaan jiray wadcigina dee carabigiinu ka hadlanaabe muxuu ahaan jiray an takuna alkalimatu min alkalimaati almustacmalati fi kalaami alcarab soo intaa mayan de wa ega tusaalayaasha soo socda waa kalaam alcarab baa loo isticmala saca zayd soo ma mid shanaad baa lagu daraa oo maxamed ibn mali kitaabkiisa atasiil la dhahda u ku sheegay waa kownuhu maqsuudan bidati shaygan lagu dhawaaqayo ee kalaamka noqonaya daatadiisa waa in loo qasto shay wax kala dhamaystiraya waxa waa inaan tusaale jaa alladii baa tiri iminka alladii ma dhamaystirna ilaa siladii la keena mooyaane soo ma jumlada siladii kalaam maabuu kuleyahy isagu sababta oo ah maxaa loo keenay litatmiim baa loo keenay faaida lagu dhamaystiraya markaa shaygan laftiis waa inu maqsuuda lidaati waa inu yahay lixaad barhkoodna waxay yidhahdeen kownuu tajadud alfaa'ida faa'iidada kalaamku mid cusub waa ina tahay asamaau fawqana cid kastaa taqaana asamaa fawqana kalaam maa gu leeyi limaada cid way garanaysaa samada inay naga sarayso waalardu taxtana laakin wa hada alqawlu ra'yun daciifun waana iska ogaataan mid kale mid toddobaad itixaad almutakalim mutakalimka hadlaya waa inuu midoobo soo murakab maynaa shardin anaa idhi iminka jaaa fuaadna wuxuu yidhi zayd dee murakab waynu haynaa soo maa kala maylay limaada mutakalimkii hadlaya ee jaaa zaydin ku dhawaaqay mid maaha isaga laftiis waa ra'yun daciifun markaa toddobadaasi weeyi toddobadaa maxaa inoo soo xaasil garoobay afartii hore aynoo haysanay iyo kaa maxamed ibnu maalik oo ah inuu yahay maqsuud bidaati isaga laftiis waa saxiix labada kale waa daciif iska ilaaliya sacaa zaydun wa camrun mutabic wuxuu ka wadaa jumalku fi luqa alcarabiya waa jumla ismiya iyo jumla ficliya haddaa ficil lagu bilaabo waa jumla ficliya haddaa ismi lagu bilaabona waa jumla ismiya saxiix wala la markaa sacaa zaydun waa jumla ficliya wa camrun mutabicna waa jumla ismiya sacaa zaydun waa jumla ficliya wa camrun mutabicna waa jumla ismiya wey mid labaad wuxuu ku baraarujinayaa sheekhu kitaabkii mutamimadana aynu ku marnay aqalu maa yata'alaf minhu lkalaam maxay ahaayeen ismi iyo ficil sacaa zaydun ama laba ismi sida camrun mutabic marka waa inta ugu yara iskaga yimaado de ilaa qadrigan ku gaari doonaa insha alla wixii ka dambeeyana laba ficil laakin iskagama yimaado laba ficil iskagama yimaado laba xarafna iskagama yimaado ficil iyo xarafna iskagama yimaado ismi iyo xarafna iskagama yimaado waana saa ufahantaan wuxuu yihi sheekhu xadulkalaami kalaamka tacriifkiisu maa lafdi weeyi waa khabarkii dayacu saasuu ku iraaban maagaasoo afaada faaideeyay ay huwa maagu almustamica dhegaysta shaya shay u faa'ideeyey jumladaas maxaynu raabnay maadaynu ka sifaynay soo ma wadalika tusaale mubtadaynu soo qadarana naxu sacaa zaydun iyo lamid a weeye sayd ayaa saciyey oo socday wa camrun camarna mutabicun mid raacay weeyi lahu baa ka go-an bay lahu ay lizaydin zayd mid raacay weeyi sacyigaas ku raacay wnawcuhu ladii calayhi yubnaa smu wa ficlon uma xarfu macna wa nawcuhu ay wa nawculkalaami kalaamka noociisu iyo kalaamka qeybtiisu alladii noocaasoo yubnaa la binayn alkalaamu kalaamka la binayn calayhi ay cala ladii ladiga dushiisa lagu binayni ismun ismi weeye wa ficlun ficil weeyi uma xarfu macnaa uma bimacnaa waaw uma xarfu macnaa ay wa xarfu macnaa xarfu macna weeye marka noocan wuxuu ka wadaa de waa aqsaamulkalaam buu ka wadaa marka u fiirso beytkan wuxuu kaga warraya hal arrin keliyaba halka arrin waa maxay waa aqsaamulkalaamba wax kale kuma jiraba kalaamku intuu uqaybsan ya wa maay waa ismi iyo ficil iyo xaraf intaasuu kaga warramay in yar buu kuu raaciyey o oh, horta inay saddex yihiin de daliilkaga horeynu uqaadanay maxay ahayd alistiqraa watatabuc waa ka sheekuna xagga hoose kaale faina culamaaa faina culamaau haddana idhaa ka warran ya faina culamaaa hada lfannu faina culamaaa hada alfanni tatabacu alfaad alcarabi falam yajiduu gayraha falaw kana hama gayruha lacaharuu calayhi saasuu ina yidha fiirsada fannigu waxa ay raad raaceen oy dabagaleen alfaada carabta kadibna kamay may helin saddexdaa waxaan ahayn haddii ay jiri lahaayeen saddexdaa waxaan ahayn way istultaagi lahaayeen falow kaana hama hayraha ma idhahda ya falow kaana hama hayruha sama ya hayraha waa sax miya falow kaana hama hayraha haye hama maxaad irabto marka kaani maxay ahay tarfacu lisma wa tansib alkharaf hami ma daraf ba haadhade daraf ma ah waa khabarkiiyo soo taqadumay hayruhaana waa maxay kaana tarfacu lisma wa tansib waa ismigiyo ma iska ilaalisha falow kaana hama hayruha weeyaan lacaharuu calayhi u fiirsada marka istiqraagaasa u daliila istiqraagaasi ayaa u daliila mid u fiirso ismun qayd sheekh muu daba dhigin ficluna qayd muu daba dhigin xarafuu qayd daba dhigay yaa ka jawaabi kara ismun muxuu qayd ugu dari waaya haye saxiix ismigu weligii macnuun buu faa'ideeyaabade ismi waa ismi bilaa macni mu jira ma ma jiro magacaagu dee daatid u tusinayaabade ficilkuna isna macnuu macnu keenaada isna laakiin xarafka labaa loo qaybiya xarfu macno iyo iyo xarfulhijaay ama xarfumabnin xarfu mabnina waa la dhadaa xarfumabn labadaas isagu noqonaya haddaba ka naxwaha lagu sheegaa culimay waa xarafka xaruufulmacaaniga ah wey ee xuruufulhijaayiga maaha misle fahna intaana wa nawcuhu waa mubtade haye alladi waa maxay ya i alladi waa ifa wanawcuhu noociisa wa nawcuhu ay wa nawcu lkalaami kalaamka noociisa alladii noocaasoo waa sifo soo ma yubnaa la binayn huwa kalaamkii calayhi ay cala ladii ladiga dushiisa lagu binayni ismun ismi weeye abarkii ismunta weyan la socda yubnaa calayhina waa jumla waa jumladii silada dhacaysa alladii mayna mayna maxay u baahan tahay sili mayna ubaanayn haddaba e had imika maxayn ilaa la socdaydamaan lahayn siladan imika ma ismi mawsuul jumladan silada u weyey ma jarat calaa saaxibihaaba mise waa silatun jarat calaa hayri saaxibiha horta eega aan silatun jarat calaa saaxibiha waxaa loo jeedaa jumlada silada dhacaysa caaidka ka noqonaya hadduu mawsuulka u noqdo waa jumla waa jarat calaa saaxibiha ama silatun jarat calaa man jumlada silada dhacaysa caaidka ka noqonaya haddii aanu u noqonayn he mawsuulka ee caaidka unoqonaya wax kale uu yahay maxaa la ohanaya wa jumla waa silatun jarad calaa hayri saaxibiha ragga qaarkood mala ma fahmayaanba waa basiid sheekh iminka maxaa la ohanaya marka wa nawcuhu ladii calayhi yubna maha ma silatu jarad calaa saaxibihaaba waa hayri saaxibiha limaada u fiirsada yubna naaib faacilkeegu waa maxay waa huwa eeg waa huwa haddaba huwadaasi ma waxay unoqonaysaa aladi mise nooc noocay unoqonaysaa calayhi damiirka ku jiraan ayuu unoqonaya aladi buu unoqonaya marka ayag waa silatun jarat calaa hayri saaxibiade yubna damiirka ka noqonaya ayaan u noqon ismiga mawsuul ya masl hada waana saa ufahantaan wa nawcuhu ay wa nawculkalaami kalaamka noociisa aladi noocaasoo yubna la binayn alkalaamu kalaamkii la alayhi ay cala ladi ladiga dushiisa lagu binayni ismon ismi weeye wa ficlun ficil weeyi uma xarfu macnan wa xarfu macnan xarfu macno weeye baab lsmi halkaas geedin insha allah wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk